dadka hadda masalan la liido oo kaleeto ruuxu marba hadduu nasab sheegto abtirsado abtirsigiisaasi lama fargelin karayo waa loo nabadgelin sidiisaa loogu dayn laakiin been buu sheegahayaa iyo xaggu ka yimid iyo kan iyo waa kala go-an yahay iyo waxaasi wax jira ma ah saasaa loogu nabadgelinaya macna maxaa yeelay yani iyaduna arinti arrimaha jaahiligay ka mid tahayo bal nebigu salawatullhi wasalaamu caleyh abuu dar ninka la yidhahde saxaabadiisa ka mid aha yaa maal maalmaha ka mida nin buu wax ka sheegay hooyadaabaa madoobeyd buu ku yidhi hooyadaadii madoobayd markaasuu nebigu wuxuu ku yihi salawatullh wasalaamu caleyh acayartahu biummihi yaa abaadar abu darow ma hooyadii baad ku ceebaysay innaka mru'un fiika jaahiliya waxaad tahay ruux jaahiliyadii wax kaga dambeeyaan bal u hooyadaabaa madoo wey reerkiinaa xun haddaad tidhahdo ka war ama aad tidhaahdo macnaha waxa wey yibro tidhaahdo ama midka tidhaahdo ama tumaanlo tidhaahdo ood ku yasta ka war ummado dhan oo ilaahay abuurtay subxaana wa tacala waxaad la dheer in inaynasan jirin hal ruux oo wax ka sheego hooyadaabaa madow midabkeeda uu ku sheegay yuu nabigu leh sal alay waslam jaahiliya kugu jirta saas weeye marba haddii muslimiin layahay waxba layslama dheera alla ka cabsi diinta ku dhaqankeediiyo u adeegideedaa ilaahay agtiisa lagu kala fiican yahay wax kaloo lagu kala fiican haba yaraate ma jirto bal nabigu sal alay wasalam dadka mabaadidaa ah wata wuxuu ku sheegay xadiiska saxiixa war waxaa iska daayo waxa waad daynaysaan faankii iyo kibirkii iyo silaweynankii iyo qabkii jaahiliyada iyo awowyadoo laysugu faaniyo aabbayaasha taa daaya buy dadku waa uun mu'min ilaahay ka cabsanay iyo faajir ilaahay xadhiggiisa gooyey labadaa unba unbaa miisaanku labadaa wey wax ka dhexeeya laakiin ma jiro yani idinkuna aadam baa idin dhalay aadamna caraa laga abuuray arrimaha marka waad daynaysaan oo rag naarta ku jiro oo naarta ku dhuxulooyey waa awowyadaad ku faanaysaan kufaanidooda waad joojinaysaan haddii kale ilaahay agtiisa xaarwalwaalka waad ka liidanaysaan buu nabigu salawatullahi wasalaamu calayh marka waxaase laga xoroobo mabda xataa dad quman oo macnaha islaamka iska badaayay xataa gaaladiibaa intay ka quusteen bay iskaga tageen nimanka ree yurub la yidhaah wax qabiil la yidhahda ma yaqaanaa qabiilka samaantiisii iyo waa ka tageen inagu laakiin halaga laga wataga malihine samaantiisii sharcigu ugu talagalay iyo wanaagiisiina ha loo isticmaalo xumaantiisana ha laga tago saas wey macna sidaas wey midda kaleeta waxa weeyaan oo baabkan baabkankadaasa meesha looguba keenay xadiidka ah waa in xidigaha roob lagu dalbo oo iyagaa la weydiista lafahooda ama ma ahee yacni la yidhaahdaba iyagaa keeno iyagaa sabab u ah macnaha ilaahay sabab uuga dhigay labadaaba yani waxa weeyaan way ku imaanaysa ta afraadna waxa weeye masalada afraad ee nebigu sheegay salawatullhi wasalaamu caleyh anniyaaxa waa baroorta wey niyaaxadu meydku markuu dhinto haweenku u baroortaan baa la yihahda loo ooyo middaasina iyaduna ma banaana maxaa yeelay yani waxba u kordhin mayso kan loo barooranahayona cadaab iyo dhibin dhibinba usoo jiiday hadduu raalli ka ahaa tan barooranaysay ooyeysana ilaahay qadarkiisa iyo qadihiisay ka cadhaysantahy sidaas w ilan ilaahay ba waxan xugmiyey subxaana wa tacaala marka waa cadho in la sabraa loo baahnaa ta kale dadkiibay murug iyo walbahaar ku kicinaysaa tan barooranaysa ooyeysay afka kala jiidaysa macana marka waxyaalahaasoo dhan baan loo ogoleen waa in la sabraa la rabo macana waxaa la ogol yahay keliya haddii meesha uu macnaha ruux baxo oo uu geeriyoodo ishu way ilmayn kartaa qalbiguna waa murgi karaa laakiin intaa ka badan maya saasuu nabigeenu leh salawatullahi wasalaamu calayh hada afka iyo adinkaa la ilaalin laakiin qalbiga lama ilaalin karo ishana lama ilaalin karo saas bal naxariis bayba kutusi labadaas siduu nabigeenu sheegay salawatulli waslamu calayh wa qaala nabigu wuxuu yihi salawatullhi wasalaamu calayh annaaixatu haweeneyda barooranaysaay idaa lam tatub haddayna towbad keenin qabla mowtiha intaysan dhimanin tuqaamu waa la istaajin yowma alqiyaamati maalintii qiyaamadaa lasoo istaajin walxaal calayha dusheeda uu yahay sirbaalun maro weyn oo jirkeeda wada gaadhaysa min qatiraanin oo daamur ah wa dircun iyo diric oo min jarabin cadha ah hadday toobad keeni weydo intay adduunka joogto oo ku geeriyoodo iyadoo barooran jirtay hadday saa ku geeriyoodo maalinta qiyaamadaa lasoo istaajinaya iyadoo maro weyn qabta oo jirhkeeda wada gaadhaysa maradu waxay ka samaysan tahay yani baalkeeda ziftiga yani daamurkan laamiga la dhalaaliyey laami la dhalaaliye oo karkaraya yay maradu ka samaysan tahay iyo sidoo kaleeto diric cadho ah yacni jirkeeda wuxuu waxa wuxuu u googo-ayaa jirhkeeda dhan baa waxaa loo waxaa loo googoynaya sida cadhadu jirka u googoyso o kaleeto markaasaa waxay noqonaysaa caradii sidii mare ay xidhantoo kale ayadoo jirku saa u googo-an yahay ayaa haddana daamur karaya yaa loo gelini macnaha marka waa ciqaab meesha ugu dambeysay wey innagana wayba inoo sahlan tahay ninkaan loo barooranin iyo macnaha waxa weye haweenkii aan barooranin haddii macnaha waxa weye meyd meesha yimaadaba waxba mayna qabanin wey macnaha aad bay u sahlan tahay in macnaha waxa wey layska baroorto oo layska ooyo macnaha wa qaala nebigu wuxuu uhi salawatullahi wasalaamu caleyh annaaixatu ixatu haweeneyda barooranaysa ooyeysahay idaa lam tatub haddayna toobad keenin qabla mowtiha intaysan geeriyoonin tuqaamu waa la istaajini waa lasoo istaajin yowma alqiyaamati maalinta qiyaamada walxaal calayha dusheeda uu yahay sirbaalun maro weyn oo min qatiraanin daamur ah daamur la kakariyey ah wa dircun iyo dirac oo min jarabin cadho ah jidhkeedaa macnaha gogo-ayo sida cadhadu jirka u gogoysoo kale ayay u gogo-aysaa marka waxaa sahlan way danqan way danqan yacni adigoo aan macnaha daaburba lagu dab lagu taabsiininba ayaa marka jidhkaaga cadhahaysa saa haddii lagu taabtaba waa iska danqan marka haddii dab dusha lagaasii saarana waa kasii gedisantaha maana waa kasii xajirtaa walahumaa waxaa u sugnaaday yani bukhaari iyo muslim can zayd ibni khaalid waxay ka warinayaan radia allahu canhu qaala wuxuu yihi sallaa lanaa rasuul lah sal lay slm nabigaana tujiyey salaata subxi salaada subax buu nabiguna tujiyey bilxudaybiyati meesha xudaybiye la yidhahdo xudaybiya jidday u dhowdahay jiddo agteeda waaye ayb calaa itri samaain roob gadaashii buu nebiguna tujiyey roobkaasoo kaanad ahayd min alleyli habeen xalayso xalay roob da-ay salaadii iyuu salaaddii subaxna tujiyey nebigu salawatullahi wasalam roobkiioo dhulka ka qoyan falama insarafa markuu nebigu soo gadoomay oo salaada kasoo gadoomay ayuu aqbala kusoo jeedsaday cala annaasi dadku kusoo jeedsaday salaadii markuu ka baxay yuu dadka wejiga soo siiyey sida caadadiisa ahaan jirta faqaala nebigu wuxuu ihi salawatullahi wasalaamu caleyh hal tadruuna ma ogtihiin dadyow maada qaala waxa uu yidhi rabbukum rabbigiin rabbigiin wuxuu xalay ku hadlay ma ogtiina mala socotaan qaalu waxay dhaheen allah warasuuluhu aclam ilaahay rasuulkiisaa garanaya waxba kama ogin qaala wuxuu yidhi nebigu sal ly wasalam qaala rabbigiin wuxuu yidhi dadow asbaxa waxaa waabariistay min cibaadii addoommadayda xaal uu ka mid yahay mu'minun mid i rumeeyey bii aniga wa kaafirun iyo mid igu gaaloobay addoommadaydii xalay bariyey laba qaybood mid bay ahaayeen qolo aniga i rumeeyey iyo qolo igu gaalowday ayib fa amaa man qaala ciddii tidhi mudirnaa waa nala roobeeyey oo roob baa nala siiyey bifadli illaahi ilaahay siismadiisa iyo ziyaadadiisa wa waraxmatii iyo naxariistiisa darteed baa roobna lagu siiyey nalagu waraabiyey hadalkaa ruuxii ku hadlay oo caqiideeyey oo qalbiga geliyey fa fadaalika midkaasi mu'minun bi anuu i rumeeyey wa kaafirun wuxuu ku gaaloobay bilkawkabi xidigana waa ku gaaloobay dadku laba qaybood bay noqdeen roobku markuu soo da-ay qolo waxay yidhahdeen war waxaan ilaahay baa na siiyey oo waa fadli iyo dheeraad ilaahay na siiyey oo rabbigaa subxaana wa tacaala siyadan nala damcay oo isagaa nagu tafadulay qoladaasi waa mu'miniin ilaahay bay rumeeyeen xidigahana waa ku gaaloobeen ayib wa amaa man qaala ruuxii yidhise ruuxii yidhi mudirnaa waana la roobeeyey binawi kada wa kada xidig hebel iyo xidig hebel baana lagu roobeeyey oo roobkana lagu siiyey fadaalika midkaasi kaafirun bi wuu igu gaaloobay buu alla yidhi mu'minu wuxuu rumeeyey bilkowkabi xidiguu rumeeyey yani nicmo ilaahay markay timaado addoommada loo nicmeeyo dadku saa un bay ugu qaybsamayaan qolo waa ku gaaloobayaan qolona ilaahay bay ku baranayaan subxaana watacaala way ka mahad celinayaan marka roobka iyo waxyaalaha dhacaya oo loo tiiriyo xidigaha loo tiiriyo inay gaalnimo tahay ba xadiidku tusaya xataa sabab bay u yihiin lama dhihi karayo maxaa yeele sharciguma sheegin inay roobka imaanshihiis ay sabab u yihiin macna tajribana laguma ogaanin inay sabab u yihiin waa ilaah subxana wa tacala makhluuqaadka uu abuuray meeshiis ka socda marka rabbi baa subxaana wa tacaala waxan keeno oo maamula saas wey waxaa la mida yacni in la yidhaahdo xidig hebel iyo xidig hebel baa wada joogo caawa oo kaleeto guurkii dhacaaya dhibkaasuu leeyahay caawa oo kale ilmihii uur galay dhibkaasuu leeyahay caawo kale safartii iyo socdaalkii la galaayay dhibkaasaa ka dhalan yacni waxa weeye in xidigaha lagu xidhiidhiyo waxyaalaha dhulka ka dhacaya taasi wey macnaha midda la tilmaamayo gaalnimo wey macnaha ayib xadiidku marka saasuu inoo sheegaya wuxuu ina barayaa wax oo ilaahay macnaha dhulka ka dhacaayay oo ilaahay ina siiye subxaana wa tacaala inaan ilaahay u tiirino oon ilaahay ku aqoonsanno subxaana wa tacaala oo makhluuqaadkiisa aan garab marino aynan marnaba makhluuqa u tiirinin walahumaa waxaa u sugnaaday bukhaari iyo muslim can zayd ibni khaalidin waxay ka warinayaan qaala wuxuu yidhi sallaa lanaa rasuul lah sal lay slam lanaada waxaa laga wadaa sallaa bina nabigaana tujiyey salaata subxi salaaddii subax buuna tujiyey bilxudaybiyati meelsha xudaybiya lahaadu nagu tujiyey xudaybiya yani waa meel taqriiban markuu nebigu salawatullahi wasalaamu caleyhi uu usii socday cumrada cumradii loo soo diiday laga soo celiyey meeshuu degay wey maanaa waa ceel calaa isri samaain samaadaa waxaa laga wadaa roob calaa itri samaa-in roob gadaashay iyo raadkiibuu nagu tujiyey roobkaasoo kaanad ahayd min alleyli xalay xalay roob da-ay oo dhulku qoyayoo rays yahay ayuu nebiguna tujiyey salaada subax salawatullahi wasalaamu caleyh falama insarafa markuu nebigu soo gadoomay oo salaada ka baxay yuu aqbala cala annaasi dadku kusoo jeedsaday faqaala wuxuu yihi atadruuna ma ogtihin maada qaala rabbukum rabbigiin wuxuu yidhi su-aashaasi ujeedadeedu waxa waaye dadka marka su-aal la weydiiyo qalbigooda baraaruga xataa magacaaga haddii lagu weydiiyo haddaad ishalmaansanayd markaba waad baraarugiba waad soo jeedsan marka su-aasha nebigu wuxuu ugu jeedinayaa inay soo jeedsadaan baraarugaan markay baraarugaan buu marka u sheegay macna qaaluu waxay yidhahdeen allahu warasuuluhu aclam ilaahay rasuulkiisaa og layskama jiidho oo waxay ila tahay lama dhehe ilaahay baa loo daayaa allah garan baa la yidhahda saas wey ilan ma naqaane elisi bay ku tusaysaa qaala wuxuu ihi qaala rabbi wuxuu ihi qaala nabigeena wuxuu yihi salawatullhi wasalaamu calayh qaala alla wuxuu yidhi asbaxa waxaa waabarisay min cibaadii addoommadeyda xaal uu ka mid yahay mu'minun miduu rumeeyey bi aniga i rumeeyey wa kaafirun mid igu gaaloobay fa amaa man qaala ciddii yidhi mudirnaa waana la roobeeyey bifadli illaahi wa raxmatii ilaahay fadligiisa iyo naxariistiisa darteed baana lagu roobeeyey oo cid kaloo roobkana siisay ama sabab u ah ma jirto ruuxii sidaa yidhi fadaalika midkaasi mu'minun bii anuu i rumeeyey wa kaafirun wuxuu ku gaaloobay bilkowkabi xidig xidigii wixii laga rumaysnaana wuu ku gaaloobay ilan xidigaha inay wax keenaanoo wax maamulaan bay rumaysnaayeen wa amaa man qaala ruuxiisa yidhi mudirnaa waana la roobeeyey binaw-i kada wa kada xidig hebel iyo xidig hebel baana lagu roobeyey xidig hebel iyo xidig hebel baa isu yimido wada fadhiyey oo iyagaa roobka keenayoo sabab bay u yihiino waxaas wey ninkiisaa yidhaahdana fadaalika kaasi kaafirun bi wuu igu gaaloobay oo waxaan bixiyey buu cid kala siiyey mu'minu wuxuu rumeeyey bilkowkabi xidiguu rumeeyey xidiguu ilaahnimo u rumeeyeyo inuu wax keenay buu u rumaysan anigii wax bixiyeyna wuu i garab mariyey waxaan bixiyeyoo shukrigeedii iyo aqoonsigeediiba wuu ila garab maray saas way macana marka waa jasaarnimo meeshii ugu dambeysay wey jasaarnimo iyo abaalxumo meeshii ugu dambeysay wey ilaahay subxaana watacaala wuxuu bixiyey oo makhluuqaad iska jamaadaad oo iska socdo waxba aan kula dheerayn aad siiso ama u ictiqaadisaay yani waxa wey waa xumaan meesha ugu dambeysay wey macana ayb walahumaa waxaa u sugnaaday min xadiidi ibni cabaas xadiidka ibni cabaas xaal uu ka mid yahay macnaahu xadiid kaa hore la macnaa xadiid kaa hore la macnaa wa fiihi xadiidkaa dambe ibnu cabdullahi ibn cabbaas uu warinaya waxaa ku jira qaala bacduhum qaarkood waxay yidhahdeen walahumaa walahumaada meeshuu ina leeyahy bukhaari iyo muslim ina warin muslim keliya weliya xadiidka uu labadooda u wada tiirinaya macna fiihi wa xadiidkan dambe waxaa ku sugan oo cabdulaahi uu warinayo cabdullahi bni cabaas uu warinayo qaala bacduhum qaarkood waxay yidhahdeen buu yidhi laqad sadaqa run buu sheegay naw kada wa kada xidig hebel iyo xidig hebel run bay sheegeen macnaa waxa weye ballantay qaadeen way ka soo baxeen wey macnaa ilan caadi waxaa ahayd xidig hebel iyo xidig hebel hadday isu yimaadaan ama xidig hebel dhaco ama xidig hebel soo baxo roob baa dhihi jira ama dabaylaa imaan jira wixii ay arki jireen ee dabaylo ama roobaa ah markay arkaan ayaa waxay odhanaya aleelaha run buu sheegay oo ballantiisi waa ka soo baxay oo weligii wixii lagu yaqaanuu sameeyey saasay odhanayaan macna ayb faanzla allahu ilaahay baa marka wuxuu soo dejiyey haadihi alaayaat aayadahanu marka soo dejiyey falaa uqsimu waan dhaaran buu alla yidhi bimawaaqici annujuum xidiguhu meelahay dhacaan baan ku dhaaran wa inahu isaguna dhaartanina la qasamun dhaar weye low taclamuuna haddaad og tihiin cadiimun oo weyn waa dhaar weyn eh dhaartaasaan ku dhaarane innahu kani la qur'aanu qur'aan weye kariimun oo wanaagsan shaygii lagu dhaaranayo wey fii kitaabin kitaab buuna ku yaalaa oo dhexdiisa ku jira kitaabkaasoo maknuunin la ilaaliyey laa yamasuhu ma taabanayo kitaabkaa la ilaaliyey ila almutahharuuna kuwa la nadiifiyey oo la dahiray mooye cid kale taaban mayso tanziilun soo dejin weeye kitaabkani min rabbi alcaalamiina uunka rabbigood xaggiisaa laga soo dejiyey afa bi hada alxadiid ma sheekadan iyo qur-aankan baad marka antum idinku mudhinuuna fududaysanaysaan oo beeninaysaan oo wa tajcaluuna ma waxaad yeelaysaan risqakum risqigiinnii laydin siiyey abaalkii laga loo baahnaa iyo shukrigii laydinka baahnaa ma waxaad ka dhigaysaan annakum idinku tukadibuuna inaad beenisaan <clears throat> saasaa lagu yidhi macna aayaadkani marka sida ibnu cabaas uu leeyahy waxay kusoo degeen oy diidayaan xidigaha dhacdooyinka dhulka loo tiirinayo ee iyagu inay sameeyeen yacni loogu tiirinayo taasu macnaa wax way diidan yahay oo mabdii jaahiliyadii hore ay rumaysnayd ah taasuu diidan yahay macna laqad sadaqa naw-u kada wa kada sidaasay ka wadaana soo sheegnay marka yacni falaa uqsimu bimawaaqici nujuum wa inahu laqasamu low taclamuuna cadiim inahu laqur'aanu kariim fii kitaabin maknuun kitaabkaasi waa lafulmaxbuud maknuunkuna waxa weeye waa la ilaaliyey waxaa laga ilaaliyey inay u dhowaato waxaan ilahay ugu talagelay subxaana wa tacala wax walbaa laga dhowray kitaabka qur waxaa laga keeno uu ku yaalla lowxulmaxfuudka laa yamasuhu ila almutahharuun waxaa raajix tafaasiir badan baa ku jirta laakiin waxaa raajix mutaharuunta waxa laga wada waa malaaigta kitaabka aan la taabanayninna waa lawxulmaxfuudka sidaasay culimada tafsiirku u badan yihiin qaraa-in dhowraana kutusaysa arrintaa iyada macna maxaa yeele qur-aanku in isagaa isfasira aayad kale ilaahi subxaana watacala waa ku odhanaya biaydi safaratin kiraamin barara yani markii laf maxfuudka laga hadlayay biaydi safara kiraamin barara ama qur-aanka laga hadlayay marka yacni gacmahoodu ku jira halkana waxaa la yidhi laa yamasuu ila almutaharuun waxa uun taabanaya malaa'igta marka mutaharuuntaasi waa malaa'igta aayaddaa kalaa kutusiba fi biaydi safaratin kiraamin barara midda labaad ee qariinaa iyadana ee malaa'igta in laga wada kutusaysa waxa weeye almutaharuuna baa layidhi dad la nadiifiyey oo cidda la nadiifiyey ee tilmaantaa iskale ee ilaahay nadiifiyey waa malaa'igta makhluuqa intiisa kale isnadiifinta iyo isdhaqidda iyo xaggiisa ka imaan oo soonka xaggiisu ka imaan laakiin malaa'igta ilaahay baa hufay subxaanahu watacaala muaharuun baa layihi ee mutahiruun laba dhih taasina waa qariino kale wey qariinada yani waxa weeyaan kaleete iyadana meesha ku jirta waxay tahay kitaabka ka horeeya fii kitaabi maknuunintaas yaa luxulmaxfuudka isagana laga wada intaasoo dhan ba macnaha yaa loo deliishanaya in aan laga wado malaa'igta aysan ahayn yani banu aadamka saasayna mufasiriinta u badan yihin macna xagga rabbi buu ka soo degay qur-aankani marka ma xadiidkan iyo warkan xagga ilaahay ka yimid baad fudubaysanaysaano yacni risqigii iyo shukrigii laydinka baahnaana waxaad ka dhigaysaan inaad beenisaan macnaha falaa uqsimu waan dhaaran buu alla yihi subxana wa tacaala bimawaaqici nujuum xidiguhu meelahay dhacaan iyo meelahay fadhiistaan baan ku dhaaran wa inahu isagu la qasamun dhaar weeye low taclamuuna haddaad ogtihiin cadiimun oo weyn waxaan ku dhaaranayaa inahu xidigahan ku dhaafee innahu kani la qur'aanu qur'aan weeye kariimun oo wanaagsan fii kitaabin lawxulmaxfuud buu ku dhex jiraa maknuunin oo la ilaaliyey aan faraha lala geli karin laa yamasuhu ma taabanayo ila almutahharuuna kuwa la nadiifiyey oo malaa'ig ilaahay amooye lawxulmaxfuudka cid kaloo taaban karta ma jirto looma dhowaan karo macna tanziilun soo dhow tanziilun soo dejin weeye qur'aanku min rabbi alcaalamiina uunka rabbigood xaggiisa ayaa laga soo dejiyey xaggiisa ayuu ka yimide gabayna ma aha nebi maxamedna jeebkiisa kalama imaan cid kalena umaynan akriyinoo umaynan meerinin ee xagga ilahay buu ka soo degay afa bi hada alxadiid ma warkanaad marka antum idinku mudhinuuna aada fududaysanaysaan macnaa mudhinuuna mutahaawinuun waay miyaad fududaysanaysaan oo markaa beeninaysaan ma hadalkan ilaahay baad fududaysanaysaan oo beeninaysaan oo watajcaluuna ma waxaad yeelaysaan risqakum risqigiinnii yani risqi cilmiga risqi cilmi waxyigaa laga wadaa shukrigii loo baahnaa risqigan laydin siiyey shukrigiisima waxaad ka dhigaysaan annakum idinku tukadibuuna inaad beenisaan ma beenin baad ku jawaabteen oo jawaabtiina waxay noqotay inaad beenisaan oo diidaan ilahay kitaabku idinku soo dejiyey ee waxyiga ahaa macna fiihi masaail baabkan masaail baa ku sugan masaail aluulaa masalada koobaadi waxa weye tafsiiru aayati alwaaqica aayaddii kusoo arortay fi suurati alwaaqica oo la fasiro waa aayaddii ugu horreysay falaa yani aayaddii ugu horreysay uguna dambeysay macnaa watajcaluu risqakum anakum tukadibuun aayaadkanay ugu dambaysaa laakiin baabku ku bilaaba sheekhu oo ugu horreysay macna athaaniyatu masalada labaad waxa weeye dikru larbaci afartii oo la sheego allatii afartaasoo min amri aljaahiliyati jaahiliyada arrimaheedii ka mid waa afartii arrimoode aan soo marnay nasabkoo laysugu faano iyo dadka nasabkiisa wax laga sheego iyo xidigahoo lagu roob dalbo iyo baroorta meydka loo baroorto athaalidatu masalada saddexaad waxa weye dikru lkufri gaalnimo oo la sheego fii bacdihaa qaarkeed afartaa qaarkood inay gaalnimo ku jirto lagu gaaloobayo la sheego yacni xadiidka riwaayaadkiisa qaar ka mid ay ku aroortay isnataani fi nnaasi humaa bihim kufrun laba arrimood oo dadku haystaan oo dadku ku dhaqmayaan gaalnimaa ku sugan buu nabigu ui salawatulli wasalaamu caleyh waxa weyaan aacnu fi nasab wanniyaaxatu cala almeyit muslim baa wariye xadiiskaas yani nasabka oo la duro oo wax laga sheego dadka nasabkiisa oo la yidhahdo waa nasab dhiman iyo meydka oo loo baroorto oo dushiisa lagu ooyo markuu geeriyoodo kadib labada arrimoodba gaalnimaa ku sugan buu nabigu ui salawatullah waslamu caleyh haddii la xalaashadana dee islaamka laga bixo waa gaalnimadii weyneyd haddii aan la xalaashaninna waa kufrun duuna kufrinoo waa gaalnimadii yarayde ruux islaamku uusan kaga baxaynin laakiin dembi weyn wey oo ilahi subxaana wa toobad may wax kale aanusan ku dhaafin araabicatu masalada afraadi waxa weeye ana min alkufri gaalnimada waxaa ka mid a maa laa yukriju waxaan bixinaynin min almilati islaamnimada aan ka saarin dad yani gaalnimada sharciga gaalnimo badan baa kusoo aroortay laakiin gaalnimo wax magac gaalnimo wata oo magac kufri wata oo magac shirki wata oo haddana islaamka lagaga baxay nin baa jira waa shirkiga iyo kufriga ay culimmadu yidhahdaan kufrun duuna kufrin iyo shirkun duuna shirkin ama asqarka ay yidhahdaan wey macna nusuus aada u fara badan baa macnaha kutusaysa man waxaana laga wadaa marka kufri lagu tilmaamayo ficilka aan islaamka lagaga baxayn haddana marka laleeya waa gaalnimo waxaa laga wadaa dadkaa laga bidinaya dadku inay ka cararaan baa la rabaa midda labaad waa dhaqan gaalo wey dhaqan gaala ninkii sameeyana iyagu u ekaaday wey islaamku yuusan ka bixin hadduu rabo saas daraaddeed baa macnaha gaalnimo loogu tilmaamaya alkhaamisatu masalada shanaadi waxa weye qowluhu yacni fiqiga iyo fahamka ruuxan qaadanin oo nusuusta aan saa u kala garanin waxaa dhacaysa acmaal aan lagu gaaloobin inuu dadku gaalaysiiyo saasaa dhacaysa maanaa khalad badan baa imaan marka nusuusta mid walba mawqiciisi iyo meeshuu leey in la dhigo wey maanaa alkhaamisatu masalada shanaadi waxa weye qowluhu odhaahdiisa uu nabigu yihi sal lay wasalam asbaxa alla uu yidhi dheh qowluhu ilaahay odhaahdiisa uu yidhi asbaxa waa waabaysay min cibaadii addoommadeyda xaalay ka mid yihiin mu'minun bii mid i rumeeyey wa kaafiru mid gaaloobay bisababi nusuuli nicma nicmadaas soo degtay daraaddeed iyo sababkeeda ayaa lagu dadkii ku qaybsameenoo qaarna gaalo ku noqdeen qaarna islaam ku noqdeen wa ficlan saas wey ilaahay hadduu hadda barwaaqo ina siiyo dadka dhaqaala siiyo dhaqaalaha qaarna ilaahay unbay ku aqoonsan oo hanuun iyo wanaag bay ka qaadi qaarna markaa unbayba macnaha bilaabayaan inay fisqi iyo xumaan iyo fogaansho iyo balwad iyo halkaasay u kacayaan macna marka nicmo walboo ilaahay uu keenayo barwaaqo walba iyo xataa sharka dadku way ku qaysamayan qaarna way ku hagaagi qaarna way ku xumaanayaan macna wanabluukum bishari walkhayri fitna saas wey macna asaadisatu masalada lixaad waxa weye altafatunu in la fahmo liliimaani iimaanka in la fahmo fi hada almawdici meeshan meeshan markaan joogno oo xidigaha iyo laga hadlayo xadiidkan hadda soo marnay oo kale iimaanku muxuu yahay waa in la fahmo iimaanku waxa weeye nicmadii dhacday inaad ilaahay u tiiriso fadliga ilaahay iyo naxariistiisa inaad u tiiriso iimaanku macna asaabicatu masalada toddobaadna waxa weeye atafatunu in la fahmo iyadana lilkufri gaalnimada fii hada almowdic meeshan iyo xadiidkan hadda aan soo mareynay gaalnimada lagu sheegayo iyadana la fahmo ma gaalnimadii islaamka lagaga baxayeyba maya haddii aanu ruuxu rumaysanen xidiguhu iyaguba inay wax maamulayaan oy roobkan keeneen ama ma ahee uusan rumaysnayn in ay iyagu loo xil saaray laakiin uu rumaysan yahay uun inay sabab u yihiin waa shirkigii yaraa iyo gaalnimadii yarayd bimacna sabab maxaa yeele waxaan sabab sharcigu ka dhigin tajribana aan lagu ogaan inay sabab tahay haddaad sabaanu ictiqaadiso waa gaalnimadii yarayd wey macna shirkigii yaraa wa ayib gaalnimada halkan marka waxaa laga wadaa roobkii iyo nicmadii ilaahay bixiyey oo xidigaha ama makhluuqaadka qaar ka mida ah loo tiiriy yani sheekh hebel baa keenay oo kaleeto la yidhahdo kama gedisna xidigaha in loo tiiriy iyo qubuurta oo loo tiiriyo dadka ku jiroo la yidhaahdo sheekh hebel baan xalayto macnaa shalayto samaynay yacni munaasabadiisii samaynayo hade roobkan isagaa keenay waa nafta xidigihii meeshoodii un wey macna asaaminatu masalada sideed waxa wey altafatunu in la fahmo liqowlihi odhaahdiisa in la fahmo uu yidhi odhaahdooda ay yidhaahdeen laqad sadaqa nawu kada wa kada xidig hebel iyo xidig hebel ayaa ruu sheegay saasay dhahayaan macnaha waxa weeyaan ballanqaadkiisii buu fuliyey wey markaa kadibna yacni ballanqaadkiisii waa ka run sheegay oo wuu noo fuliyey siday iyagu sheeganayaan macnaha say iyagu leeyihiin ilan saasay qabaan ataasicatu masalada sagaalaadi waxa weye ikhraaju alcaalimi ninka caalimka ah in uu bixiyo litacliimi barid daraaddo dadka uu barayo inuu u bixiyo lilmas'alati almas'alata mas'alada inuu soo saaro bilistifhaami su-aal ahaan inuu kusoo saaro weydiin canha iyada wax layska weydiinayo yacni waxa weye ninka dadka wax barayaay inuu shaygii uu dadka doonaya inuu u sheego marka hore su-aal ahaan ugu dhex tuuro ayaa iyadana laga qaadanaya inay bannaanta oo maxaa uu ka doonaya su-aasha muu isaga sheego su-aashuu baraarujin baa laga wadaa in qalbigooda uu baraarujiyo oo uu soo jiido qalbigu markuu baraarugo isagoon weli aan dib u noqonin in marka uu soo jeeda in wixii la geliyo taasaa macnaha waxa ujeedadu ay tahay ayib ikhraaju alcaalimi ninkii caalimka ahaa inuu soo saaro litacliimi barid daraaddeed dadka uu baraya almas'alata mas'aladii inuu soo saaro bilistifhaami yacni ama litacliimi barid bilmas'alati masalada dadka uu barayo inuu soo saaro bilistifhaami weydiin iyo su-aal canha masalada xaggeeda wax laiska weydiinayo liqowlihi ayaa laga qaadanaya nebigu oo dhahdu yidhi salawatullh wasalaamu caleyh atadruuna maada qaala rabbukum ma ogtihiin dadow rabbigiin wuxuu xalay yidhi rabbigiin wuxuu yihi ma maqasheen allahu rasuulu aclam wey markaasi u sheegi mas'alada tobnaadi waxa weeye waciidu naaixati haweeneyda barooranaysa oo loo hanjabo loo goodiyo oo la yidhaahdo waa lagu cadaabi haddaad wax hanjoonsi weyda macna هذا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب باب قول الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله baabkan uu sheekhu aayadda u baabeeyey uu aayadda uga dhigay waxaa macnaheedu u yahay baabu lmaxaba yani jacaylka ayuu baab u yahay إلهي عايزين و يعني دينك إسلامك يربحاتك يعني يكون ريبك أما أفصل كيبه ومحبضة شعيد حتى توفيقك سيع أصلوه توفيقك محبضة أصلوه مركا أوحي إلى هذا العلماء الشيخ الإسلام ابن تيمية إلى غير waxyaalaha qalbiga dhaqaajiya ee xagga ilaahay u dhaqaajiya subxaana watacaala iyo saddex arrimood midi wax weeyaan waa maxabada midna waa khawfka midna waa rajaha yani waa jacaylka iyo cabsida iyo rajada saddexda arrimood ayaa waxaa la yidhahdaa muxarikaat alquluub waxyaalaha qalbiga riixa oo dhaqaajiya oo xagga ilahay u dhaqaajiya saddexdaa waxaa ugu xoog badan maxabadaa ugu xoog badan ayada daatadeedayna maqsuudo u tahay labada kaleba waa masaacidaada way way saacideynayaan laakiin ayadu daatadeeday maqsuud u tahay maxaa ila waxaa kutusaya maxabadu aakharo waa jirtaa oo aakharo marka la tago jacaylka ilaahay subxaana watacaala la jecel yahay ma tirmayso mana baaba-ayso baaqil yahaanay laakiin khawfku isaguu baaba-aya khawfku dadka muminiinta waa ka baaba-aya markaasay jannada galaan macna marka maxabadu waa shaygii gadaal ka riixay ruux iyo mashoorkii dhaqaajinaya wey xagga ilaahay markuu u socdo khawfkuna waa waardigii wey jidka uu ruuxayo uusan uga leexanin iyuu khowfku ka waardiinaya oo macnaha dunuubtii gelitaankoodii iyo macsiyada gelitaankeedii buu kaa celinaya khowfkuna rajuhuna wuu ku hogaaminaya oo hogaanka horuu haya saddexdaa wey marka midna gadaal buu ka riixayaa waa maxabadii midna wuu ku waardiinahayaayo waa khowfkii midna macnaha wuu ku hogaaminayaa waa rajadii saddexdaasaa ku socyo qalbigu sidiisuba ku socda oo xagga ilaahi subxaana watacaala uugu socda marka kolba yani inta ay la egtahay maxabadaadu unbaa iimaankaaguna uu la egi haddii maxabadaadu ay kaamil tahay iimaankaaguna waa kaamil haddii jacaylka ilaah weelka uu daciif yahayna iimaankaagu waa daciif saas way macna maxabadu marka dhowr nooc weeye nooc waxaa la yidhahdaa maxabatu cibaada oo waa qeybta cibaadadooda waa jacayl haddana isdullayn iyo weyneyn baa la socota ilaahay baad weyneynay subxaana watacaala adiguna waad isdullayna waad isliidi ilan waad liidataay asal ahaan be rabena waad ka tegi maxabada noocaasoo kale maxabatu cibaada la yidhahdaa ilaahay keliya iskale cid kale haddii la shirki bay noqotaa oo diinta lagaga baxaa maxabada intaa taa wixii ka soo hadhay daatadeeda cibaado uma ah laakiin qaar cibaado noqonayaa jira masalan waxaa ka mid a almaxabatu lilaahi wa fillaah ilaahay dartii inaad waxu jeclaato yacni cid aan ilaahay ahayn baad jeclaanaysaa jacaylka aad jeclaanaysana waxaa kugu bixinayo ilaahay dartii baad u jeclaata masalan waxaa soo gelaya halkaas rususha jacaylkoodii dadkoon wanaagsan iyo saalixiinta jecaylkooda la jeclaado acmaasha wan wanaagsan iyo diinta jacaylkeedii ilaahay dartii baad u jeclaanaysa waxyaalahaasoo dhan qaybtaa dambe qaybtii hore een soo sheegnay cibaadada ahaa yay raacsan tahay taa unbay macnaa wax way ku daba xidhantahay maxabada qaybteeda kale waxa weyaan qeybta la yihahdo maxabatu ishfaaqin waraxma waa jacayl ruuxan waad jeceshahay jacaylkaaguna maaha inaad caabudayso oo weyneyneyso oo isu dullayneyse ee isagaabaad u turaysaa u naxariisanaysa jacaylka waxa kaa keenaya dareen naxariiseed iyo turid aada u turayso macnaha taasina waxaa lagu misaaliyaa sida jacaylka caruurta yarka caruurta la jecelyahe oo kale iyo dadka liite ee iska danleyda tabarta yar oo kale yani jacaylkoodu waa maxabatu ishfaaqin waraxma la yidhahdaa iyagaa loo turahayaa oo loo naxariisanhayaa oo macnaa waxa weye taasaa keenaysa waxaa ka mid a ah maxabatu ijlaalin wa tacdiim la yidhaahdo maxabo oo qadarin iyo ruuxa qiimeyn iyo waxoogaa ixtiraamid a ku jirto midaasina waa midda waalidiinta iyo macalimiinta iyo culimada iyo dadka odayaasha iyo loo sameeyo wey ayaduna cibaado maaha cibaado maaha oo macnaha waxa weyaan dadka aada u samaynaysa ma caabudeysid wey macna midna waa maxabada la yhahda maxaba dabiiciya jacaylka dabiici aho cuntada iyo cabitaanka iyo waxyaalaha dunyawiga a jacaylka la jeclaadana maxaba abiiciya la yidhahda qaybaha dambe marka qaybta hore iyo qeybta hore cibaadada ah mooye qaybahan dambe yacni waxa weeyaan waa iska banaan yihin iska banaani markii haddii la yidhaahdana wax ajiro saasoo laga heli ma laakiin haddii niyo ay la xidhiidhsato ruux hadduu ku sameeyo niyo ah niyo cibaada hadduu ku sameeyo waxaan ka wadaa macnaha yani ilaahay caabudid aada caabudayso haddaad u samayso arrimaha jacaylka qaybihiisaa kale ajir baa laga hela haddaadan ilaahay darti u samaynin oo isticaade ay kaa noqotana ajir lagama helo saaswy man macnaha waalidiinta ixtiraamkooda iyo jacaylkooda jacaylkaasi haddaad ilaahay kaga abar qaadanayso ajir baa laga hela saas wey cadaabna waa lagaga badbaadaa caruurta jacaylka aad jeceshay haddii ilaahay darti ay tahay oo ilaahay subxaana wa tacala aad kaga abar qaadanayso oo halkaas uu ka yimid ajir baa laga helaa iyadan sidaasay marka noqonaysa baabu qowli illaahi tacaala ilaahay odhaahdiisa ayuu baabu yahay uu yidhi wa min annaasi dadka ayay ka mid yihiin man cid yattakhidu samaysanaya min duuni illaahi alla sokadii waxay yeelanayaan andaadan kuwa ay ilaahay la simeen kuwaasoo yuxibuunahum ay jecel yihiin ka xubbi illaahi siday ilaahay u jecel yihiin oo kale dadka qaar waxaa ku jira ilaahay kuwa u eg iyagaa u ekeysiinaya ilahay wax og ma jire kuwa ay u ekeysiiyeen oy garab dhigeen ayay samaysanayaan waa asnaamtoodii iyo dhagaxyaantii iyo wixii ay caabudayeen wey kuwaasay caabudayaane ilaahay garab dhigeenna waxay u jeclaanayaan siday ilaahay u jecel aayadda yuxibuunahum ka xub illaah waladiina aamanuu ashaddu xuban lilah laba tafsiir bay culimada tafsiirku sheegaan hal mid baa raajixa kaama baan maraynaa macnaheedu waxa weeye yuxibuunahum waxay jecel yihiin waxyaalihii ilaahay ay garab dhigeena andaada ahaa ka xubbi illaahi siday ilaahay u jecel yihin o kale yani ilaahayna waa jecel yihiin andaadan ilaahay ay la simeen makhluuqaadkiisana way jecel yihiin laakiin jacaylka ay andaadooda u hayaan yaa wuxuu ka weyn yahay jacaylka ilaahay u hayaan subxana watacaala oo isla iyagii wey macna isla iyagii waay waaladiina aamanuu ashadda xuban lilahina waxay noqonaysaa jacaylkooda kuwaas gaaladii ay ilaahay u hayaan waxaa ka weyn jacaylka muminiintu ay ilaahay u hayaan subxana watacala maxaa yeelay jacaylka muminiintu waa mid khaalisa wey oon waxba ku barxanayn koodu laakiin waa mid barxa wey oo macnaha cid kale jacaylkii baa ku barxa marka gaalnimaa marka lagu tilmaamay inay gaalo yihiin oy ku gaaloobeen jacaylka ay ilaahay subxaana watacaala makhluuqiisa la wadaajiyeen macna waana jacaylkii aan sheegnay qeybtii hore ee tacdiimka ahayd oo ahayd isu dullayn iyo weyneyn macnaa wax wey lagaga amar qaadanahayo oo wuxuu rabay lagaga hadhayo oo sidaas wey macnaa taa wey saxiibka noocaas ee cibaadadaa wey wa min annaasi dadka ayay ka mid yihiin man yastakidu kuwa yeelanayo min duuni illaahi alla sokadii andaadan kuwa ay ilaahay garab dhigeen oo la simeen yuxibunahum kuwaasu ay jecel yihiin ka xub illaah ilaahay jacaylkiisao kale yani jacaylka qeybtaa ilaahay uunuu leeyay ee cibaadada ah haddii cid kale la siiyo makhluuqa ah waa lagu gaaloobayaa macnaha oo gaalnimay noqonaysa islaamka lagaga baxayo jacaylkaana waxaa lagu gartaa markhaati buu leeyahay jacayl sidiisada waxyaalaha lagu murmay kami nin walba waa sheeganaya inuu ilahay jecel yahay subxana watacala laakiin markhaati dibadda yaalu leeyahy jacayl sidiisaba waa camal qalbiga ka dhacaway qalbigu ku qarsoon yahay laakiin markhaati dibadda abuu ah leeyahay xubnaha ka muuqda saas daraaddeed baa dadka qaarkii markay yidhaahdeen ilaahay baanu jecelnahay say culimada salafku leeyihiin dad baa waxay yidhaahdeen ilaahay baanu jecelnay markaasaa ilahi wuxuu soo dejiyey subxaana watacaala aayadda la magac baxay lmixna aayadda imtixaanka ee lagu imtixaanay waa aayaddan wey qul in kuntum tuxibuuna allaha faitabicuunii yuxbibkum allah wayakfir lakum dunuubakum haddii aada ilaahay socoshihiin oy dhab idinka tahay inaad ilaahay socoshihiin iraaca waa rasuulkiisa salawatullah wasalaamu caleyh iraaca ku dheh oo diintaan la imid qaata oo jidkaygii mara natiijadu maxay noqonaysaa natiijadu waxay noqonaysaa ilaahay baa idin jeclaani saas wey marka waxaa la sheegay calaamada lagu garto ilaahay jacaylkiisa addoonkan inuu ilaahay jecelya sharcigiisu raaca oo nebi maxamed buu raacaa salawatullahi wasalaamu caleyh xadiistiisii iyo sunadiisiibuu ku dhaqmaa midhihina midhaha laga gurtana waxa weye jacaylkaas ilaahay baa ku jeclaanaya ullah ilaahay baa ku jeclaano kuu dembi dhaaf aayad kale ilaa ilahay subaa ilaahay ku sheegay ilaa afar calaamaa lagu sheegay oo lagu garto jacaylka ilaahay oo aayadda yaa ayuha aladiina aamanuu man yartada minkum can diinihi fasawfa yaأti illaahu biqowmin yuxibuhum wayuxibuuna adilatin cala almu'miniin acizatin cala alkaafiriin yujaahiduuna fii sabiili illah walaa yakhaafuuna lawmata laa-im afar sifaa lagu sheegay ta koobaadi waxa weeyaan dadka mu'miniinta abay ah u dabacsan yihiin way u naxariisanayaan way u nugul yihiin dhexdooda macnaha ruux mumina kuma ay kakana oo kuma aada adka e way u nugul yihiin waa ta koobaad gaaladana way ku aada adag yihiin waa midda labaad ta saddexaadi waxa weeyaan jidka ilaahay bay ku jihaadayaano wax alla waxa awood ay heli karaan karaanoo dhan waxay ku bixinayaan siday diinta ugu adeegi lahaayeen naf iyo maal iyo af iyo adinba ta afraadna waxa weeye jidkaa ay hayaan iyo adeeggaa ay diinta u hayaan ciddii kula dagaalamta u aabayeeli maayaan waxay u aabayeelahayaan haba yaraatee ma ay jirto waa u sabrayaan oo u adkaysanayaan afartaa tilmaamoodna aayaddaasu ilahay ku sheegay subxana watacala mar wa marka wax layska yeeliyeeli karo layska sheegan karo ma ay ahaa dad macnaha waxa weye ahlulbidac oo khilaafsan sunnadii nabiga salawatullahi wasalaamu calayh oo axaadiistiisii ka tegey oo aqwaal rag diin ka dhigtay ayaa haddana waxay leeyihiin waxaan haysanaa waxaan jecelnahay nebigaanu jecelnay salawatulli wasalaamu caleyh oo ilaahay baanu jecelnay dadkii sunnada haystay oo diinta haystay oo kitaabka ku dhaqmay oo inta tabartooda aan ah dadaalayeyna yani waxaa lagu tuhmayaa inay nebiga ayna jeclayn salawatullahi wasalaamu caleyh waa yani waa mawaadiin isbedeshay oo macnaha waxa wey isrugtay wey wa qowlihi tacaala ayuu baab u yahay asbaab badan baa marka ilahay jacaylkiisa lagu gaadhaayo asbaab badan bay culimadu tiriyaan kow waxaa ka ah yacni qur-aanka akrintiisa ruuxu inuu qur-aanka akriskiisa badiyo oo weliba iska caydhin iyo jidhin un maahe isagoo macaanidiisa aada ugu fiirsanaya oo tadaburaya inuu akriskiisa iyo inuu ruuxu badsado cibaadaadka nawaafisha sunnada ah salaadaha oo kale soonka oo kale inuu badsado iyo dikriga ilaahi subxaana watacaala qalbiga iyo carabkaba in uusan ruuxu yani marna uusan ka joojinin oo u wado iyo waxyaalaha naftiisu jeceshahay inuu dhinac intuu iska dhigo waxa ilaahay jecel yahay oo rasuulkiisu jecel yahay salawatullahi wasalaamu caleyh inuu ka hormariyo oy kuwaasi la weynaadaan markay isqabtaan naftaadaa wax jecel waxay nafteedu naftaadu jeclaynna sharcigiibaa diidan labadaasi markay isqabtaan waxa sharcigu yani waxa weye jecel yahay oo ilaahay jecel yahay inaad marto way macna waxyaalaha macnaha lagu gaadhay ka mid ah. qalbiga oo daalacda ilaahay asmaadiisa iyo sifaadkiisa iyo weynankiisa oo qalbigu mar walba buuxiyo qalbiga buuxisa ayaa ka mid a waxaa ka mid a inay mar walba kuu muuqato ilaahay samafalkiisa iyo nicmadiisa iyo gallada muuqatiyo midda qarsoone uu kuu galay inay qalbigaaga ka maqnayn oo mar walba macnaha waxa wey aada xusuusato waxaa ka mid a inuu qalbigu mar walba jaban yahay oo ilaahay isu jabiyo yacni inuu liidnaantiisa iyo sabartiisa garto oo rabbi subxaana wa tacaala isu duleeyo mar walba uu dhulka yaallo taasaa ka mid a macnaa tawaaduca wey waxaa ka mid a waktiga habeenka qeybtiisa dambe saddex meelood marka loo qeybiyo meel habeenka markay laaban tahay addoonku inuu ilaahay subxaana wa tacaala macnaha waxa weyaan u istaago kitaabkiisa akriyo oo salaad isu taago waa xilliga ducada la aqbalo wey waxaa ka mid a ah dadka wan wanaagsan ee ilaahay jecel yahay inuu la fadhiisto oo la fadhigooda iyo la joogitaankooda badiyo oo hadalladooda iyo dhaqankooda wanaagsan qaato ayaa ka mid a ah macna waxaa ka mid a ah sabab walba oo qalbiga iyo ilaahay kala seedaya o ilaahay ka hor istaagayo inuu ka fogaado oo macaasidii macnaha dunuubta inuu ka fogaado asbaabtaasay culimmadu tiriyaan oo asbaabta qalbiga ilaahay jacaylkiisa gaadhsiinaysa macna wa qowlihi tacaala ayuu baab u yahay qul in kaana aabaa'ukum wa abnaa'ukum wa ikhwaanukum wa aswaajukum wa cashiiratukum wa amwaalun iqtaraftumuuha wa tijaaratun takshawna kasaadaha wamasaakinu tardownaha axaba ilaykum min allahi warasuulih wa jihaadin fii sabiilih fatarabasuu xataa yaatiya allahu biamrih qul waxaad tidhahdaa nebiow in kaana haddii uu yahay aabaa'ukum aabbayaashiin hadday yihiin iyo wa abnaa'ukum wiilashiin iyo wa ikhwaanukum walaaladiin iyo wa aswaajukum haweenkiinu iyo wa cashiiratukum xigaalkiina iyo qaraabadiina iyo wa amwaalun xoolo xoolahaasoo idtaraftumuuha aada kasbateen oo shaqaysateen wa tijaaratun iyo ganacsi oo takshawna aada ka cabsanaysaan kasaadahaa baaritaankeeda inay idinku baartoo bixi weydo wa masaakinu iyo guryo guryahaasoo tardawnahaa aada ku qanacsan tihiin ood raalli ku tihiin intaa lasoo sheegay hadday yihiin axabba kuwa loo kalgacayl badan yahay ilaykum xaggiinna min allaahi ilaahay aada ka jeceshiin wa rasuuli rasuulkiisa haddaad ka jeceshiin iyo wajihaadin jihaad fii sabiili jidkiisa lagu jihaada haddaad kuwaa ka jeclaateen fatarabbasuu suga xataa yaatiya allahu ilaa ilaahay uu ka keenayo biamrihi arinkiisa uu ka keenayo waxyaalaha la tiriyey waa madaahir dunya wey waa addunyo wey yacni waa waalidka iyo caruurta iyo walaalada iyo haweenka iyo xigaalka qaraabada iyo xoolo aada shaqaysateen iyo ganacsi iyo alaab aada soo iibteen oo ganacsi ugu tala gasheen oo idiin taalla oo haddaad ka tagtaan aada ka cabsanaysaan inay suuq weydo idinku baarto iyo guryo aada dhisateen oo macnaha waxa weeyaan aada ku qanacsantiin oo raalli ku tihin oo naftihiinu naftihiinu ku degantahay intaas oo howlo adduunye ah haddaad ilaahay ka jeceshihiin oo rasuulkiisa ka jeceshihiin oo jihaad jidka ilaahay lagu jihaado aada ka jeclaysateen oo ka doorateen haddase alle uun sugooyo markaas waxbuu ilaahay soo wadaaye waxa ilaahay soo wado unbaad markaa ka warsugeysaa maana waa hadal goodi ah waxa ilaahay soo wado waa ciqaabtiisa wey cadaab baa idinku soo maqan oo dhexda kusoo jira qaabuu noqon doona la garan maayo laakiin waxaa laysugu goodinaya uun yani intadiruu maa yaxilu bikum min ciqaabihi cadaab ilaahay baa idinku degi doonay ciqaabtiisa taa uu sugayo macna marka yani waxaa la diidan yahay in ilaahay subxaana wa tacaala diintiisii iyo sharcigiisa u adeegidiisii ku dhaqankiisa marka hore marka dambena u shaqayntiisii u adeegidiisa in adduunyo looga tago oo adduunyo laga jeclaado oo adduunyo laga hormariyo taaway midda laga dagaalamayo oo macnaha aayaddu ay diidanta waxay macno tahay xadiidka nebiga sal lla ly wasalam idaa tabaayactum bilciina wa akhadtum adnaaba albaqar waraditum bizarci wataraktum aljihaada sallat allahu calaykum dullan laa yanzichu cankum xataa tarjicuu ilaa diinikum saas xadiidkaasi la macno tahay macnaheedu waxa weeye markaad ribada wax ku kala gadataan oo ay noqoto qaabka aad u wada dhaqmaysaan iyo ganacsigiina uu ribo noqdo oo aada lo-da saynteeda qabsataan yacni xoolo dhaqato iska noqotaan xoolo dhaqasho u baxdaan oo beeraha aada ku raali noqotaan iyo beerashadooda oo diinta ilaah iyo u adeegideedii iyo jihaadkiina halkaa kaga tagtaan saa markaad yeeshaan ilaahay dulli ayuu dusha idinka saaraya dulligaana laydinka qaadi maayo ilaa aada diintiini dib ugu noqotaa macnaha adduunka la qaatay in diintii laga tegay baa xadiis ka muuqata haddii diintii laga tegayna xalku wuxuu noqon karaa in diintii dib loogu laabto saas wy macnaha marka goodigan ilaahay uu aayadda ku goodinayo fatarabbasuu xataa yaatiya allahu biamrihi macnaheedu waxa weye ilaahay dulli idin saari doonaa salow ma cadow baa laisku diri doonaa ma abaaro ciqaabtaasi noqon doontaa ma cuduray noqon doontaa ma nabadgelye allaan iyo dagaallo eheliyey noqon doonaan ilahay baa gara subxana watala ma dhulkaaba laysla goyn ma dhulgariir buu noqon ma samadaa laysaga imaan la garan maayo laakiin uun inuu ciqaab ilaahay imaanayso uun ku talagala saas wey marka waxaa la doonayaa oo aayaddu ina baraysaa marnaba inaan diin iyo adduunyo laysgarab dhigin oon laba kafadood la wada saare wax macnaha isgarab dhigmi kara ma aha saas macnaha qul waxaad tidhahdaa nebiyow in kaana haddiiu yahay aabaaukum aabbayaashiin iyo wa abnaa'ukum wiilashiina iyo wa ikhwaanukum walaaladiin iyo wa aswaajukum haweenkiina iyo wa cashiiratikum qaraabadiinna iyo wa amwaalun xoolo iqtaraftumuuha kuwaasood shaqaysateen wa tijaaratun iyo ganacsi oo takshawna aad ka cabsanaysaan kasaadaha baaritaankeeda kasaadka waxaa la yidhahdaa markii ganacsigu socon waayo suuqa macnaha la qaadan waayo ayaa la yidhahdaa wa masaakinu iyo guryo tarbownaha aada raali ku tihiin ku tihiin intaasi haddii ay yihiin axaba kuwa loo kalgacayl badan yahay ilaykum xaggiina kuwa aada jeceshihiin oo min allahi ilaahay aad ka jeceshihin wa rasuuli rasuulkiisa yacni ilaahay diintiisa iyo rasuulka raacitaankiisa iyo diinta u adeegidiisa laga wadaa wa jihaadin iyo jihaad haddaad ka jeclaysateen fii sabiili illahi jidkiisa lagu jihaado haddaad arrimaha ka jeclaysateen oo kuwaa door bideen fatarabbasuu suga xataa yaatiya allahu inta ilaahay uu ka keenayo biamrihi arrinkiisa uu ka keenayo ciqaabkiisa intuu idiin keenayo iskasii fadfadhiya way macana kole ciqaab baa idin waajibtay marka waa midda ilahay satan wey macna can anasin ana rasuula sal lay slm anas waxaa laga warinayaa in rasuulku qaala uu yidhi laa yu'minu muusan rumaynin axadukum midkiin xataa akuuna ilaa aan ka noqdo haddaa nebi maxamed ahay salawatulli wasalaamu caleyh xataa akuuna ilaa aan ka noqdo axabba mid loo kalgacayl badan yahay ileyhi isaga xaggiisa min waladihi caruurtiisa wa waalidihi iyo waalidkiisa wannaasi dadka iyo dadkaba ajmaciina xaalay yihiin yacni waxa weeye nebiga sal lla lay waslam wuxuu leeyahay midkiin iimaan lagama helin iimaanka laga hadlayo waa kamaalu kamaaluliimaan iimaan buuxa iyo iimaankii waajibka ahaa lagama helin ilaa calaamadan laga helo ilaa uu waalidkii iyo caruurtiis iyo dadkoo dhanba uu aniga iga jeclaanabu nabigu le salawatulli waslamu caleyh ilaa aniga igu hormariyo iimaan ma laha ruuxaas saasuu xadiidku noo cadaynaya macna xataa riwaayo kale buu nabigu sal ly slam ku sheegay xataa lafaha ma aha wax kaa baxsan oo caruur iyo waalid iyo xoolo iyo dad kaloo kaba sii shisheeye iska badaayo xataa naftaada naftaada xataa ilaa aada nabiga ka jeclaato salawatulli wasalaamu caleyh maya maxaa yeelay nebigu sal ly slam cumar bn khataab radi allahu canhu ayaa wuxuu yihi rasuul ilaahayow yani nebigu xadiidkan markuu sheegay ayaa cumar baa wuxuu yidhi la anta axabu ilaya min kulli shayin ilaa min nafsi wax walba ayaan kaa jeclahay buui nebiow ilaa naftayda mooyaane naftayda de naftayda waxaan ka jeclaa ma jiro laakiin naftayda wixii ka hadhay adaan kugu jeclaa wey markaasaa nebigu wuxuu ihi salawatullhi wasalaamu caleyh waladii nafsii biyadihi yani waxa waladii nafsii biyadihi xataa akuuna axaba ilayka min nafsika maya buu ku yidhi cumarow ilaa aada xataa naftaada iga jeclaato ood iga hormariso maya buu ku yidhi markaasaa cumar wuxuu yidhi fa inaka alaana axabu ilaya min nafsii haddaad naftayda xataa naftayda xataa haddaan kaa jeclay macna oo adigaa wax walba kugu jecla xataa naftayda markaasaa nebigu wuxuu yhi sal lla alay hadda wey cumarow hadda wey macnaa hadduu iimaankaagu dhamaystiran yahay weye saas marka jacaylka nebiga la jecel yahay salawatullhi wasalaamu calayhi yacni isaga waxaa loo jeclaanayaa rasuulka salawatullahi wasalaamu caleyhi oo jacaylkiisu waajib u yahay yani waa rukni arkaanta diinta ka mida ah. waana kelimatu tawxiid laa ilaaha ila allahu muxamadun rasuullah muxamadun rasuullahi bayleya macnaha yaa kutusaysa halkaasay macnaha faa jacaylkiisu waa waajib wey waxaan u jeclaanaynaa waa marka koowaade horta waa rasuul ilaahay soo dirsaday subxaana wa tacala ilaahay baa soo dirsaday waa midda labaade cibaado ilaahay iyo risaaladii rabbi ayuu gutay oo waxa ilahi jecelaya subxaana wa tacaala waxii ugu weynaa ayuu nabigu gutay salawatulli wasalaamu calayh taana waa u jeclaalanaa waa midda saddexaade waxa weeyaan akhlaaq wanaagsan oo dhan ayaa ku idlayd ummaddana uu keenay waa midda afraade waxa weeyaan hanuunkeenna iyo waxbarashadeenna iyo wax kala ogaanshaheennaba isagaa sabab u ahaan salawatullahi wasalaamu caleyh marka intaasoo dhan iyo in ka badanba ayaa loo jeclaan jacaylkiisu marka waxa weeye lafihiisana waa la jeclaan ka labaadna waxa weeyaan jacaylkiisa wuxuu laasimsanayaa in la raaco sunadiisa salawatullahi wasalaamu calayh oo jidkiisa la fidiyo oo jidadka kasoo horjeeda iyo bidaca lala dagaalamo oo wax walba lagu bixiyo hadalkiisa iyo sunadiisana laga hormariyo cid kasta oo dhan hadalkiisa ama boqor ha ahaado ama oday ha ahaado ama sheekh ha ahaado hadal nebiba haddii la sheego salawatullahi wasalaamu calayh waa inuu kaala qiimaysan yahay oo kaala horeeyo hadal kaloo dhan iyo dhaqan kaliya akhlaaq kaloo dhan inuu kaala horeey wey kaas wey ka labaadna waa inaad diintii u adeegto uu la yimid nebigu salawatullahi wasalaamu caleyh oo u khidmayso taasaa macnaha laasimsanaysa laa yuminu ma rumaynin axadukum midkiin xataa akuuna ilaa aan ka noqdo axabba mid loo kalkalacayl badan yahay ileyhi isaga xaggiisa min waladihi ilmihiisa iyo wawaalidihi waalidkii iyo wannaasi dadka ajmaciina ayagoo ililba akhrajaahu muslim iyo bukhaari baa xadiidkaas soo saaray walahumaa waxaa u sugnaaday muslim iyo bukhaari canhu anasna weliba ay ka warinayaan qaala inuu yidhi qaala rasul lah sal ly slm rasuulku wuxuu yidhi halaatun saddex arrimood man kunna ciday ahaadaan fiihi dhexdiisa saddex arrimood ninkii dhexdiisa laga helo wajada wuxuu helayaa bihinna saddexdaa arrimood dartood wuxuu ku helayaa xalaawata aliimaan iimaanka macaankiisa iimaanku dhadhansan saddexdaa arrimood maxay yihiin ta koowaadi waxa weye an yakuuna waa inuu ahaado allahu alle iyo warasuuluhu rasuulkiisu axabba kuwa loo kalgacayl badan yahay ileyhi xaggiisa mimaa shay siwaahumaa ayaga ka soo haray ilaahi iyo rasuulkiisa waa inuu wax walba ka jecel yahay oy kala horeeyaanoo kala qiimo badan yihiin wa an yuxiba waa inuu jeclaado waa midii labaad wa an yuxiba waa inuu jeclaado almar ruuxa ciduu jeclaanaya waa inuu u jeclaado waa inuu jeclaado laa yuxibuhu isagoo aan jeclaanaynin ilaa lilaahi ilaahay dartii mooyaane ilaahay daraaddii mooye wax kale oo u jeclaanayo ma jiro ciduu jeclaanayo ta saddexaadna waxa weye wa an yakraha waa inuu necbaado an yacuuda inuu laabto fi lkufri gaalnimo inuu dib ugu noqdo bacda id anqadahu allahu markuu ilaahay ka badbaadiyey kadib minhu gaalnimadan kamaa yakrahu sida uu u nacebyahoo kale waa inuu u naco an yuqdafa in lagu tuuro fi naari dabka in lagu tuuro naar in lagu tuuro suu u necab yahay oo kale waa inuu u necab yahay macna saddex arrimood ninkii dhexdiisa laga helo saddexdaa arrimood daraadood ayuu wuxuu ku helayaa iimaanka macaankiisa iimaanka macaankiisa waxaa laga wadaa ibni aadamka qaar ka mid oo dadka muminiinta weliba iimaankoodu kaamilka yahay waxa ay qalbigooda iyo naftooda ka helayaan oo ah macnaha xasiloonida iyo raaxada iyo deganaanshaha iyo inshiraaca iyo faraxa mar walba qalbigooda ku jira kaasaa laga wadaa waxaa ka laasimaya oo ka dhalanaya deganaanshaha qalbiga ku dhalanaya daacada ilaahay subxaana wa tacala inay kuu macaanaato inay daacadu kuu macaanado oo cibaadaadku kuu macaanaadaan oodan ka caajifin taasaa ka dhanleysa macaanku kaa wey wax carab lagu dhadhamiya maaha laakiin qalbigaa laga dhadhamiya qalbigaa dareemaya macaanka macnaha iimaanka sidaas weyaan saddexdaa arrimood maxay yihiin midda koobaad waxa weye ilaah iyo rasuulkiisa ayuu wuxuu ka jecel yahay cid walba waa inuu ka jeclaado waa inuu ka hormariyo waa in sharciga ilaahay oo kitaabka qur-aanka u horeeyo uu wax walba kala horeeyo sunada nabiga salawatulli wasalaamu caleyh waa inay wax walba kaala horeyso saas weye kaasi waa midda koobaad talabaadna waxa weeye ciddii uu jeclaanayo ee makhluuq ah waa inuu ilaahay dartii u jeclaado yani waxyaalo badan baa laysu jeclaadaa adduunye daraaddeed waa laysu jeclaadaa waxoogaa xoogaa dheef yaad ruuxan ku qabtaa ama ka sugaysaa qaraabtinimo iyo xigaal idinka dhexeeya waa laysu jeclaadaa saaxiibtinimada waa laysu jeclaadaa waxoogaa macnaha yani istimtaac aada haweeneyda ku qabto waa loo jeclaada oo iyadana adduunyada soo hosgeli ixsaan iyo samafal laguu sameeyo ruux kuu sameeye waa loo jeclaada adduunka wax badan baa laku jeclaada intaasoo dhan marka waxa u jeclaanaya ciddaad jeclaanaysa ha miisaanku ha noqdo ilaahay dartii baanu jeclaa ilaahay baa jecel waa dad ilaah diinta ilaahay wuu ku fiican yahay diinta ilaahay buu u adeegaa waa nin culimo ah waa nin caabido cibaadaysta waa nin xumaanta ka taga waa nin wanaag ka shaqeeya sifaadkaasaad ku jeclaatay laakiin waxyaalaha kale oo dhan ee laysu jeclaanayo taas macnaha waxa wey ruuxu inuu ka gudbo wey maxaa waa meelo hoose wey meelo hoose wey ta kaleetana waxa weye yacni waa inuu necbaysto inuu gaalnimo dib ugu laabto markuu ilaahay ka soo badbaadiye kadib siduu u necab yahay in naar lagu tuuro macnaha mabaadi'da baatilka ah waa inuu necbaado oo uu la dagaalamo oo uu qalbigana ka naco ad af iyo adinna kala dagaalamo mabaadi'da baatilka waa wixii diinta islaamka ka soo hadhay bidca ha noqoto ama mabaadi kufriya oo gaalnimo keenaysa ha noqoto waa inuu la dagaalamo oy u sinaato in la yidhaahda maanta gaalnimo gal ama mabda' baatil a qaado oo islaamka aan ahayn iyo dab ha lagugu tuuro dab ololahayo yacni kacayo meesha ha lagugu rido labadaasi waa inay u sinaadaan saas bimacnaa marka waa jacayl ilaahay jacaylka waxaa ka laazimaya in aada daacadiisa jeclaato oo aada diintiisa jeclaato waxaa ka laasimaya midaana dadka diintaa haysta inaad jeclaato oo aada iyaga macnaha ka dhigato ehel iyo dad ka dhigato waxaa middaa ka laasimaya mabaadidii baailka idiaad nacdo waxaa ka laasimaya mabaadidaa baailkii dadkii haystayna inaad la nacdo saas way macnaha yani waa iimaanka iyo lawaasimkiisa wey markaynu marka axaadiistan oo kaleeto isku miisaano wax yar baa inoo badbaadi dad uun iskhayaamaya mooye inaynu dee lafaheenna sirayno waa meesheed oo meel aynaan gaadhsiinen isgaadhsiinayno laakiin miisaan dhab a ah markaan isu saarno waxaan soo baxayna sifr yani ziraan soo baxaynaa walaa shaka bi dalik marka hala dadaalo alaatun saddex arrimood man kunna ciddii ay yihiin fiihi dhexdiis wajada wuxuu helayaa bihinna arrimaha daraadood saddexda ah xalaawata aliimaani iimaanka macaankiisuu ku helaya iimaankaa u dhadhamiyo iimaankii qalbigiisaa degi talabaadna xulmihiisa iyo yanii lugihiisa iyo yani afkiisa iyo adinkiisa waxay u adeegayaan ilahay diintiisa midda koowaad waxa wey an yakuuna allahu alla waa inuu yahay o rasuulu rasuulkiisu axabba kuwa loo ka lagcayl badan yahay ilayhi isaga mima siwaahuma wixii kasoo haray labadooda waa inuu ka jeclaado wa an yuxiba waa inuu jeclaado almara ruuxa waa inuu jeclaado ciduu jeclaanayaba ha noqotee laa yuxibu xaalo uusan jeclaanayn ila lilahi ilahay daraadi mooy cid wax kale uusan u jeclaanayn wax kale idinkama dhexeeyo calaqada isku kin waa calaqa iimaan wey iimaan iyo islaamnimo ayaa isku kin wa an yukraha waa inuu necbayso an yacuuda inuu laabto filkufri gaalnimo kani waxay ka hadlaysaa ruuxii mar hore gaal ahaan jiray oo ilaahay gaalnimada kasoo saaray waxaa la a ah ruuxii islaamnimo ku dhashay oo islaamnimo ku barbaaray inuu gaalnimo ku laabto ridoobo waa inuu necab yahay aada u necab yahay macna wa an yakraha waa inuu necbaysto an yacuuda inuu laabto fi lkufri gaalnimo inuu ku laabto bacda id anqadahu allahu markuu ilaahay ka badbaadiyey kadib minhu gaalnimada kamaa yakrahu sida uu u nacab yahay an yuqdafa in lagu tuuro fi naarta in lagu tuuro saas wey wafii riwaayatin riwaayo kale waxay ahayd laa yajidu ma helo axadun ruux xalaawata aliimaani iimaanka macaankiisa ma helo xataa saas wey maana macnaheedu waxa weyaan riwaayadana sii cad oo iimaanka macaankiisiibaa ka maqan ayay ku caddahay macna xadiidkii hole uun riwaayaadkiisi mid ka mida wey wa can ibni cabaasin waxaa laga warinaya radia allahu canhu radia allahu canhuma waxa uu warinayaa nebiga ka warinayaa inuu nebigu uri sal lla alay slam man axabba ciddii jeclaysato ciddii jeclaata oo makhluuqa jeclaada fillaahi ilaahay dartii u jeclaada oo wa abqada naca fillaah wuxuu nacayana ilaahay dartii u naca oo wawaalaa xidhiiriyo ciduu xidhiirinayo fillaahi ilaahay dartii ku xidhiidhiyo oo wacaadaa la collaysamoo ka fogaada fillaahi ilaahay dartii ula collaysamo cidduu la collaysamayana fa inamaa tulaalu waa la gaadhaa wilaayat ullah ilaahay wilaayadiisa iyo jacaylkiisa iyo gargaarkiisa waxaa lagu gaadhaa bidaalika arrinkaasaa lagu gaadha walan yajida ma uu helayo cabdun adoonna dacma aliimaani iimaanka dhadhankiisa ma uu helayo wa in katurad haba badato salaatuhu salaadiis wa sawmuhu iyo soonkiisu haba bato xataa yakuuna ilaa uu ka noqdo kadaalika sidaas ruuxna iimaanka macaankiisa iyo dhadhankiisa ma helayo si kasta hadduu salaadiyo soonka u badiyo cibaadadiisa u badato ilaa mabdaaasi u saxmo mabda lwalaa walbara waqad saarat waxay noqotay buu leeyahay cabdullahi bni cabaas caamatu mu'aakhaati annaas dadka walaaltinimada ka dhaxaysaaye inteeda badan waxay noqotay calaa amri dunyaa addunyo arinkeed yay ku dul dhisantah yacni waxa laysku xidhiidhin ee laysku fogeyn ee lagu colaysamiye laysku jeclaan adduunyay noqotay buu leeyahay wadaalika arrinkaasina laa yujdi u tari maayo calaa ahlihi dadkiisa shay-a waxba u tari maayo nin waxoogaa dhaqaalaa idin dhex mareen inta dantaa adduunyo uun idin dhex taallo unbay uun xidhiirkiinu yaallaa hadduu go-ana basulay laakiin kan ilaahay dartii aad isu jeclaateen midho adduunyana waa leeyahay midho aakharana waa leeyahay saas wey macnaa marna ma dhammaado marka rawah waxaa weriye xadiidka isaga ibnu jariir baa weriyey xadiidku marka waa xadiid daciif ah sanadkiisu waa daciif waa aar cabdullahi ibnu cabaas laga warinay ibnu mubaarak baa kitaabkiisa zuhdiga ku wariyey sanadka xadiidkaasi wuxuu ku wareegeysanayaa nin la yidhaahdo leyt ibnu abi sulaym oo la yaqaano oo daciif ah ayuu ku wareegeysanaya saa daraaddeed aarku waa daciif cabdullahi ibnu cabaas mawqifa mawquufa ku ahaadee sidaas laakiin macnaha aarka intiisa badan axaadiis marfuuca kutusay oo mabda la yidhaahdo yani mabdaa miisaanka wax lagu fogeynayo wax lagu dhaweynaya wax loogu hiilinayo wax lagaga tegahaye lagaga fogaanayo lagu soo dhoweynayahay inuu ilaahay dartii noqdo arrintaa iyada ah nusuus badan oo qur-aan iyo axaadiistilabaa ku tusaya waana qeyb tawxiidka ka mida ah, qeyb tawxiidka ka mida ah. waxaa ka mid a ah, axaadiista macnaha kutusaya yacni nabiga sal alla alay waslam xadiis saxiixa oo uu xadiis xasana uu